الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين أما بعد cashirkan waa kii soddon iyo sideedaad ee ka mida min anubda الzakiya fi اlqawaacid اlasliya waxaynu ku soo jiray qawaadix اlcila waxyaabaha adilada dhaawaca ama cilalka ku yimaada ee dhaawaca marka mustadil iyo iyo muctarid ay doodayaan waxaynu soo maray naqdigii iyo kasrigii cadamu alcagsi saddex cadamu ta'hiiriya qalbi shantaas ayaynu soo maray kadibna kii lixaadoo alqowl bilmuujab ayaynu xalay ku gebagabayn lixdaa marka qaadix baynu soo maray qalbiga xalay waa minhu maa yusamaa qalbu lmusaawi xoogo waxaan u waa idinku yarha joogsaday ragga barhkii wuuna iska dhibyar yahay iska dhibyar yahay qaybtan dambe qalb almusaawi waxaan looga jeedaa sida misaalka xale u dambeeya aan tilmaanay in lagugu dabagediye qalbigu waa in faracii adugu xukumkaad rabto inaad saarto xukun ka bedelan uu saaro ninka kula doodaya muctaridka ah. wuxuuna ku saarayaa asalka aad rabto inaad wax oga qiyaas qaadato ayaa laba xugum leh laba xugum buu asal ku leeyahay matalan ama ka badan asalkii labada xugum lahaa ayaa waxaad rabtaa farac adu aad wadato inaad xugum la wadaajiso xugum uu asalku leeyahayna aad ka diiddo ood ka saarto ninka kuladooda wuxuu ku odhanayaa marka laba mid un yeel faracan asalka axkaamtiisoo dhan sii ama ka wadadaa marka wuu kugu dabagedinayaa qalbulmusaawi saasaa loo yidhi wuxuuna ku miaali wahumaa yunfaa fiihi xugumkaa la anfinaya xugumka ayaa farac laga anfin ninka anfinayana waa muctaridka muctaridka xugumka adugu aad faraca saari lahayd buu kuu diidaya maca alistiwaa ayadoo marka asalku iyo farcu ay ku siman yihiin ka xukumka adugu aada saarayso iyo ka nin muctaridku uu farca saaraya labadu waxaa laga helhayaa asalki marka sidaasaa loo yaqaana marka wuxuu ku miaaliyey alwuduu طahaarat biاlmaaءi falaa taftaqiru ila الniya kaالnajaasati mustadilkii ka soo qaad marka xanafiga ahaa mustadilka xanafiga marka muxuu rabaa inuu yidhaahdo weyse qaadadku waa tahaaro biyo lagu dahaaro qaato haddaba niyo looma baahanoo ku odhanaya niyo looma shardiyo maxaan niyo loogu shardinaynin waxaan loogu shardinaynin qiyaasan cala anajaasa najaasadu marka dhaqideeduba waa maxay waa tahaaro bilmaa ahaara bilmaa nijaasaadka kaayada dhiigga hadaad qabto inuu nijaaso yahay waxyaabaha noocaasoo dhanba waa biya lagu dhaqa niyana ooma baahno weysaduna biya lagu dahaaro qaata haddaba niya ooma baahno ku yidhi ninkii mustadilkaa adiga muctaridka ahaa waxaad rabtaa inaad qalbulmusaawi ku samayso oo tidhaahdo asalka nijaasada ah asalka nijaasada ah nijaasada qoyan haddii la dhaqahayo iyo haddii nijaaso ingegan la dhaqahayaba niyo uma baahno niyo uma baahno marka laba mid yahay xanafiyow ahaaraduna طahaaraة اlaxdaadna teeda qoyan iyo teeda ingeganba waxaad tidhaahdaa niyo uma baahno sida nijaasada marka la dhaqahayaba aysan niyo ugu baahnayn oo waxaad sintaa farac iyo asalka sin xanafiguna ma qabo haddee in la simo wuu qabaa asalka marka la joogo in nijaase ingegan iyo mid qoyanba marka biyo lagu dhaqhayo inaan loo baahnayn niyo wuu qabaa laakiin ahaaradii tahaaratuاlaxdaad ahayd wuxuu rabaa inuu kala saaro teeda qoyan iyo midda qalalan wuxuu le marka biyo lagu weyse qadanhayana niyo looma baahno marka caro lagu weyse qadanoo la gabagabaysanna niyaa loo baahan yahay waad fahanteen baan u malayn markuu lagugu dabagedinaya asalkii baa lagugu soo roga asalka labadiisa xugum faraca wada sii weysada ah dahaara bilma ah wada sii ama ka daaweeye saasuu kuu yidhi fa waxaa loogu jawaabi fayastawi waxaa siman jaamiduha ay jaamid ahaara wa maaicuha maaicu ahaara sinaanaya maacicu ahaara waa maxay jaamid ahaara waa ahaara min alaxdaad baa loo jeedaa xadka asqarka ee akbarka marka laga weyse qaadanayo ama biyaha lagaga weyse qaato ama caro ingeganoo tayoma ah lagaga weyse qaatee way siman yihiin dheh kanajaasati kaahaarati min annajaasaat oo maayicuhaa iyo jaamiduhaaba niyo oma baahnayn turaabka iyo biyaha marku lagu weyse qaadana niyo oma baahna dheh oo sin ma simhayo soomaha waad jabtay wey marka sidaasaa laga rabaa intaa un baa looga jeeda alqowl bimujmal waan soo dhammaynay dhib ma laha alqadx oo muxuu ahaayey naqadkii ama qaadixii toddobaad ah aynu ku xijinno wاlqadxu huwa an yukhdasha waa in la dhaawaco oo farta la geliyo fi lmunaasaba wasfiga aad wadatay eed lahayd waa cilaة اlxukmi ayaa waxaa la dhaawacaya waxaa lagu leeyahay maslaxadii ma xaqiijinayo masaladii horead ku soo marteen boggii boqol toban iyo labo ayay tan khusaysaa mafsadadu wاlmufsid اlmulaasimu lilmunaasabi yakhrumu hayra الraajix calayhi mima huwa dunahu aw musaawihi tii aad ku soo marteen wey oo waxaad leedahay munaasabadan wasfigaani xukumkii cafwan xikmadii iyo maqsuudkii ma xaqiijinayo an yukhdasha waa in la dhaawaco fi lmunaasabati lilxukmi ay munaasabat alwasfi lilxukmi yaa laga dhaawacahaya waxaa lagu leeyahay wasfigan munaasib oo ma aha xukumka in lagu xidho miaalkii hore aad soo marteenba ka dhig haddaad rabto ayb maxaabiis muslimiin in lagu soo furto hub iyo saanad malatari lagu soo furto haddaad tidhahdo way bannaan tahay oo markaad bannaysa waxaa lgu maalan haddii hubkaa lagu soo furto maxaabiis sidaa lagu soo daayo waxaa ka dhalan in hubki intay qaataan maxaabiistii in ka badanna ay ku qabsadaan in ka badanna ay ku laayaan haddaba ciladaadu xikmadii maqsuudada ahayd ee ahayd muslimiinta in la badbaadiyo dhiigooda la ilaaliyo maslaxada guud way dhaawacaysaa wayba ka daraysaa wey mafsadada ka imanaysa xukumkaada ayaa ka badan oo ka xog badan maslaxada aad raadinayso ti aad soo marteen oo kale wey maalan wuxuu yihi xanafigii eh, ma bannaana in waaxid loo dilo jamaaco shan nin ama toban nin baa nin iskugu tegoo dilay jumhuurtu waxay qabaan in loo qisaasayo dadkii dhiigga iska lahaa hadday mag qaataanna waa khayr hadday soo istaagaan waa in naloo qisaasho shantoodaba waa in la toogto ama tobankuba waa in la dilo maadaama ninka ay wada dileen sidii sayidina cumar iyo saxaabadu u xukumeen sidaasay jumhuurtu badan yihin xanafiyadu ma qabaan marku waa diidan yihin oo waxay leeyihiin qisaastu waxay ku salaysan tahay musaawaad in la sinaado oo hal nin nin loo dilo laba nin hadday laba nin dilaan laba nin loo dilo an hadday shan disho shanta lasu dilo laakiin hal ninoo la dilay tobanka dishayba unuunka ha la gooyo sax ma ay qabaan waxaa la yidhi haddaad cilada ka dhagtaan cadam اlmusaawaat wa cadam اtamaaul weeye wasfiga asaga waxaa ka dhalan dhiiggii islaamka in la dhowra la doonayay in la bannaystaba maxaa yeeley nin walboo doonaa inuu ruux dilo oo ka faraxasho laba ninoo kal dhii kala raac markaan hebel dilahayo urunku ka goyn ha la qisaasto keligay ma hebelba hebel gu jira haye lama qisaasa mag iska bixiya waa lasu dhammaynba shareecadu waxay rabtay inay joojiso qatliga iyo dilka xaqdarrada ah haddaad mar walboy kooxi isu tagto ay ruux wada disho aad tidhahdaan la qisaasi mahayo waxaa furmahaya dhiiggii in la fududayso dadkana la laayo maxaa lagu soo xidhi karaa soddon milyan ruux hadday hal nin wada dilaan milyankaba ununka hala gooye saan far damba loo qaadin marka waxaa lagu keenay ayb waa khadshun waqadxun fi munaasabati اlxukmi ayb aw fi ifdaaءi اlwaصfi ilى اlxikam waxaa kaloo qadxigu noqdaa in lagugu qabsado oo lagugu duro xugumkan maslaxadiisiba ma keenayo aw khadshun weeye dhaawac weeye fii ifdaaءi اlwaصfi ciladu inay gaadhsiinayso ilى اlxikami baa sax xukmi ma aha xukmi ii qaran waa sax ma ah wasfigu inuu xikmadii dhalinhayaa lagaa durhaya waa lagugu qabso waxaa le wasfigan haddii xukumka lagu xidho xukumkaa xikmadiisi maba keenayaba waa aduu matalan yidhaahda haddii khamrada maxaa loo xaaraam yeelay caqligii bani aadamka ku ciyaarto ay aafaysaa waصف اiskaar marka muxuu keenay taxriim taxriim اlkhamri waadoo yidhahdaa marka taxriimkan iyo waصfiga isku xidhanba ma keenhayaan caqligu inuu ilaashamo waadna xarimteen lamana daynhayo baashu waa socotaa waadoo yidhahda waadoo ka murma waصfigu inuu keenayo xikmadi ayb aw fi اndibaai indibaaط اlwaصfi waxaa tihi wafiga aad sheegtay maba koobno munabit ma aha waa wafi muntashir ah waynu soo marray hawsha ayadaa waxaa rabaa inuu ciladu ay tahay cila daahira munabita ah. waxaa laguu qabsaday wafigu ma aha wafi munabita waa wafi baahsan wafi baahsan weeye mundabitka waxaa kusoo maray mashaqaadka iyo wixii la halmaal xarajka iyo mashaqada iyo waxyaabaa noocaas o dhan waa inaga soo maray inuu yahay wafi aan urursanayn mundabitkuna waa alwaصف اladii yatamayaز can hayrihi qadarkiisuna uu yahay qadar maxduud ah meel walbou degana la qiyaasi karo intuu la egyahay ayb saa darteed baan logu cilayn karin mashaqo aan logu cilayn karin xukm sharci ah maadaama mundabi yahay uusan ahayn mundabit baan rabaa waxaa loo wareegay laasimkiisii ama madinadiisii oo ah safarka iyo wixii la halmaala aw waxaa laguu qabsaday aw duhuurihi waصfiga aan mudabidka ahayn waxaa kusoo ururisaa keliya waa atacliil biاlxikma xikma in wax lagu cileeyo ma banaano oo xukm laga dhiga calى ra'y اjumhuur eh, cilo laga dhigo limaada lannaha inta badan waa ayru munabia ayru mundabiطa wey aw ظuhuuri waxaa lagu cilo la wax ku xidhayba waa cilo khafiya shareecaduna sabab qarsoon waxba kuma xidho wax muuqdo oo fal uu ruuxu sameeyo ama hadalo ku hadlo oo banaanka yaaloo la arki karo hebel maxaad u disha wuu i caayey muxuu ku yidhi sidaa iyo sidaa war cad yaalo wey hebel maxaa u disha anaa garanay maxaa yeele halkanuu iga necab yahay lagaa dhegaysanaya ayib mamnuuc wey wax banaanka yaalla waa inuu yahay nabi maxamed baa ku yidhi waxisaabahum cala allah umirtu an uqaatila annaas xataa yashhaduu an laa ilaha illa allah ilaa aakhirihi waxisaabahum cala allah gaalka waan la dagaalamaynaa waxaan rabnaa inuu ilaahay iyo rasuulkiisi garto diintana qaato mumin saadiqana u noqdo inagoo seebta ku dulqabanna hadduu ashaahato waa ka daynaynaa malaheennana wuxuu u badan yahay inay been ka tahay maantao dhan buu nagu lisahayey oo intaasuu nin naga dilay markaan la dul joogsannay towxiidkan uu la soo booda macnada waa maxay malaheenna badan yaan lagu dilin weeye waa ku gabbasho in hadalkiisa iyo aahirka wa lagu xido waa laaim maxaa yeele qalbigiisa wax ku jira ma ogaan karo waa khafi hawl noo talla ma ah ama ku gabba ha ka noqoto ama xoogow maantaun seefta ka badbaad ha u noqotee mar hadduu aan ka helay wixii aan ka rabnay quluu laa ilaaha ila allah tuflixu makeelahaa waa ku dhegaynahaa sii daayaan leenaha waa fiican yahay hadduu doona meeshan urugiya maalha oga buuxdo hawl noo talla annaga ma haddaad tirada may anaa oge ninkan meesha kama fiicno waa laysbaabiin waa laysmidi raacinaya towxiid socon maayo madinadaasaa wax lagu xidhahayaa aw naxwi dalika wixii la halmaalo un wa jawaabu dalika kullihi bibayaani اlmudacaa biariiqihi cafwan biariiqihi اlmuusilati ilayh markaad qadxiga ka jawaabayso iyo cadamu tair qawaadixoo dhan buu ujeedaa qawaadixdoo dhan buu ujeedaa inkastoo hadalku aad moodo inuu qadxiga hadda u dambeeya alkhad fi اlmunaasaba aw fi ifdaء اlwaصfi ilى اlxikmi ila اlxikma aw indibaaihi aw duhuurihi uu u celinayo waa mid walba waxaa weeye qaabka laguu bushiye wax lagugu haystaad fiirin haddaad jawaab ka bixin karta waa khayr jawaab macquula cala اطuruq اlusuuliya waa lagaa dhegaysan haddii kale waxaa kugu dhacay ifxaam ifxaam baa kugu dhacay adiga mustadilka ah ama mujiibka ah haddii intii qawaadixda mid ka mida lagugu sii daayo aad jawaab saxan ka bixin weyso maxaa tahay ifxaam baa la yidhahdaa naqaskii baa laguu dhajiyo gartina waa lagaa helay waa lagaa garjoogaa mustadilkii daliilkuu dhisay iyo qaabku baashu u toosiiyey haddii muctaridku uu ka keeni waayo qaadix macquulana ilzaam baa ka imaada inaga kusoo aanay kusoo sharaxnay maxaa risaalo yarayda ku saabsanayd aadaab albaxdi walmunaadara mustadil muxuu doonayaa asagu wuxuu rabaa inuu ilzaamiyo muctaridka inuu ilzaamiyo rabaa xaggaan baan malaynaya wax ka khaldan yahay gaabi codka marka mustadil ujeedidiisu waxaa weeye inuu ku ilzaamiyo xukumka isagu rabo haddaan qaab kale u dhigno ninka mustadilka waa muddaci waxbuu sheeganaya mudacaabihigiisuna waa xukumka uu farca siinayo ama uu sugayo makhraatigiisuna waa daliilka xukumka uu u haysto iyo cilada nin mustadila hadduu marka la yimaado uu yidhahdo waxaase waa xaaraan muxuu sheegtay waa mudaci waxbuu sheegtay mudacina bayana laga rabaa bayanada waa maxay daliil baa laga rabaa daliilkana wuu keenay oo waa makhraatigiis mar hadduu la yimid dacwadii oo yidhi sheegu waa xaaraan bayanidana waata haddaad tiraada alila waa runta mulzam baad kuta xukunka waa lagu ilzama inaad qaadato haddaad tira far baa ii taagan muctarid baa tahay fartaad ka taaganayso laba mid un baad ka taagan inaad tiraado xukumkaas sheegtay waxba kama jiraan ood xukunka weerarto inaad tiraado makhraatigaadu beenaalo weeye ila bayinuu keensaday waxad le makhraatigaadu celawaa naga dhaxaysa ree hebel wey marag ima galo faasiq wey marag ima galo waa nin iska fiican oo lowsaa laakiin wuxuu qabaa haflatu saalix waama fahmo waa muqafal laga waaweyn dabiin weeye warkuu ma fahmaayo marna waxaad weeraraysaa xukumka waxaad meeshan maba qaban karaba marna makhraatigiisii baad ku dhegi hadduu mudaca calayhigii inkaar baa laga rabay soo maaha xukumku intuu inkira bayina u keensado ama makhraatigaada intuu weeraro bayina u keensado maxaa kugu dhacay adiga oo jawaab fiican ka celin weydo ifxaam anta mufxam waa lagaa garjooga hadalkuna waa kaa xidhan yahay inuu mar kale kuu furmo mooyeene hadalku waa kaa xidhan yahay laakiin kuwa maanta joogo war dooda way socon mana xidhmayso mid wax la ilsaamin ma jiro wax la ifxaamin ma jiro waa soomaali shuqilkeed ha iska socoto nin walba intuu doonu hadli wax kala qabana lama arko qolyaha xataa gabayaadu qolyaha gabyo ee abwaanada way yaqaanaan markuu mufxam yahay iyo markuu asagu ilzaaminayo qolyihii noo soo gebyo muxuu ihi nin aanan sheegaynin waa gar xaajadu wuxuu ogaaday inay ka xidhan tahay xilliga ayada gabayga uu ka xidhan yahay wuxuu aaminsan yahay in waa la ifxaamiyey marka wuxuu sugahayaa xilli kaleo carabka la bixi karo oo asagu hawshiisu ay shaqaynayso markaasuu sii daynaya laakiin kuwa wadaadaha maanta joogo weliga doodaas ka socoto wey gabayaagaa dhaaba oo fahmaya marka laga gar leeyahay iyo markaan laga gar lahayn marka aynu iskaga socono wa jawaabu dalika kullii waxaa wey bibayaani اlmudacaa waxaad sheeganaysa adiga mustadilka waa inaad caddayso iska caddee ma ahe waa biariiqihi اlmuusilati ilayh waddadii kuu geynaysay caddayntaasyaad ku caddaynaysa waxaad dhihi maalan xukumku wasfiga aan sheega waa munaasibun lilxukmi bidaliili kada wakada wakada oo markii lagu yidhi maslaxada iyo mafsadada meesha ku jirta ee wasfigaadu xaqiijinaya ama xukumka uu keenaya waxaa badan mafsadada fahuwa baaطinu xadi maya bayinada maslaxadaa badan bidaliili kada wa ama curfi baad ku caddayn ama miisaan caqli aad ku caddayn ama waxaad ku caddaynaysaa bidaliili sharcia ah, waa inaad caddayso haddii aad caddaysa ma murmi kara ninka la muctaridku hadde diiday baan kaa idhi ma socoto diiday baan kaa ihi kama shaqayso usuulka iyo diinta waa inuu yidhahda diiday baan kaa idhi maxaad ku diiday wax la fahmi karo baashu waxay leedahay qawaaniin ayib shaxda xuntae la ciyaara qawaaniin bay leedahay saadaa u dhigta marka laba nin lagaa qaada waaad saas dufirin waxaad le waa urursaday mar kalaad degaysaa waxaad garanaysaa qaabkayd u socotaba in aad xidhan tahay laakiin wadaadduhu warkooda waa maxay waa jaantaa furan wey ayib waxaad arkaysaa kuku xabeebanhaya ma bannaano in ay tacadudo salaat اlciid musallaheeda ma tacadudi karo ciladu maxay noqotay hadyiga nebi maxamed bay khilaafsan tahay wey oo ah inaan xilliga nebi maxamed la tukanin laba musalel ciid aan lagu tukanin qaadixii aad ka soo bilowdeen ku bilow waxaad tidhaahdaa waa qaadixu naqdi soomina ka soo bilaabin haddaba jumcada salaada jumcadana laba hal magaalo laba masaajid lagama tukan karo lanna waa mukhaalifun lihadyi rasuul sal l slam maxaa la yidhahdaa kaasoo kale qaadixu naqdi wey waxaad ku soo marteen muxuu ahaa takhalufu اlxukmi can اlcila cilladu maxay ahayd aad u diiday wadaadow in laba musalle aan lagu kala tukan karin salaat اlciid liannaha waa mukhaalafatun lihadyi الrasuul oo macnaheedu yahay nebi maxamed laba salaadoo ciidood ma uusan tukanin isagii muslimiintiisii xilliguu noolaa fi lmadiina beled waaxidaa laga hadlahaya sidoo kale salaatuljumuca waa maxal haani waxaanu haynaa salaatuljumuca xilliga nebi maxamed walaa abi bakr walaa cumar walaa cuثmaan walaa cali khulafaa اraashidiin fii beled waaxid weligeed laba jumca lagama tukanin in islii gudaheeda labaatan masaajid lagaga tukado salaat اljumuca waa mukhaalafaة lihadyi الrasuul idan waxaan helay suura laga helay ciladii oo ah mukhalafat اlhadyi wamaca dalika xukumkii aadan saarayna ahaa ma bannaana tacadudkeedu waxaad tan kaga jawaabteed jumco ku bannaysato yaan kaga jawaabaynaa in masaluhu uu tacadudo nin walba meeshtuna ku tukado qaadixu naqdi baa la yidhaha inaad fahamta waxa loo akhrinhayo dooddu markay kaa xidhan tahay markay kuu furanta inaad kala fahamto baasha la iska citaaliyo nin walba wuxuu doon iska sheega waa mushkilo nin nama radinaya lakin waxbaa idin fahansiinaya waa ta oga horrenmuxooga horren waayey weligeedba tacadud kaba deeri tacadul jumacad ehe saxiix saxiix laakiin cumar cali waxay ku tacaduday isagu masaajid bay ahayd masaajid bay ma dadka badanna wuxuu ku tukan jiray musalla haweyn haweenka iyo dadka aan bixi karin iyo duqayd iyo dhallinyaradii carruurtana salaad kale ciid lagu camiri jiray marka taadda ima khusayso de waa masale khilaafiya sida jumcada la hayaa ciiddana la hayaa madaahibta afarta ah nin yidhahda waa karaaho nin yidhahda waa bannaan tahay bilaa sida madhabka ayaga shaaficiyada oo musala alciid soddon baa la wada tukan karaa hadday baahidu keento madaahibta hawleed hadda geli maya waxaan rabaa keliya inaad fahanto waxa qadxiga looga jeedo badda hadda shacabdirshiid ay ugu furan adugu meel wad u socota waa ku arkaa ayib waxaan u gudubnay walfarqu baa qaadixi sideedaad ah qaadixi sideedaad وهو الراجع إلى معارضة في الأصل أو في الفرع وذلك بإبداء معنى يبين مفارقة أحدهما للآخر فرقنا أصلا مهم جدا قوادح وليبا مهم كأوي قادح لو يقان المعارضة أدو وينا يشيخ هل كان هوس قليه ونا كتغا مشي دونه قوادح إلى لباتين دور بلا قرسي لكن utugturoomad buu kuusoo ururiyey alfarqu waa maxay farqigu waa inaad asalka iyo farca kala qaado xukumka ku kala qaado adoo waxay ku kala tegahayaan xukumka limaada waxay ku kala tageen sababkaa iyo sababkaas war ninkan soomaaliga lacagta waa siisay kanna waad u diidda maxaad wadaada ugu diidda kanna waa faqiir kanna waa hanibaad maxaad samaysay cabdulaahi cabdi ayaad ku kala qaaday waxsiinta iyo wax udiididda adoo ku cileeyey kanna waa faqiir miskiina kanna waa faydhoweyne qani ah soo lagaa dhegaysan maayo markaasoo kale waa lagaa dhegaysan haddaad laakiin tira cabdullahina toban sii cabdina u diid oonku dho maxaa dee anaa ku celi ninka soomaaliga wax fahmi muxuu ku leeyahay wadaadow ma nin jeclaysiba ma an kaana ibnu camika ma isku fiican tihiinba maxayd baashaan la jifyana bannaan kaa hadhi maayo laakiin markaa ta ninkana waa faqiir miskiina kanna waa xoogow badarku noolo weeye anaa aqaana wuu ku daynayaa markaad tidhahda midkan waa musaafir kanna waa digaada joog wey wuu ku dhegaysanaya fari muaira hadaad keento ayb wahuwa faruna raajicun wuxuu u laabanayaa ilaa mucaaradatin fi اlasli asalkii baa lagugu bushin oo lagu leeyahay asalku wasfigaasaa ku jira oon ku jirin farca isku xugun ma noqon karaan aw fi lfarci ama farci aad wadataa lagudhihi wasfigaasaa ka maqan ama ku jira oo u diidaya inuu qaato xukumkii asalka wadalika farqiguna wuxuu ku yimaadaa ama mucaaradada dambeba biibdaa'i macnan wasfi baad caddaynaysa tilmaam baad muujin yubayinu kala qaadaya caddaynaya cafwan mufaaraqata axadihima lilakhar midkoodka kale inuu ka duwan yahay axadka laga hadlay waa farciyo asalki asalkii farci inay kala duwan yihiin macna caddaynayaad sheegtay waa lagaa dhegaysanaya xalaynu soo maraynay markii aan qalbulmusaawi ka soo hadlayna iyo maalan imaam shaafici waxay yidhaahdeen weysada niyaa loo shardiyaa sida loogu shardiyo tayamumkaba shaafici wuxuu raxmat ullahi tacala caleyh fi lum طahaarataani min alxadai kayfa yaftariqaan in lagu gebagabaysi lagu weysaystay in biyo lagu weysaysto labadua waa ahaaro qaadad laga tahaaro qaadanayo xadaث asqarehe ama akbar haddii la doonabe fakayfa yaftariqaani fi shtiraaطi niyu ujeedaa say u kala tegahayaan idan farca maqiiska waa kuma waa alwudu maqiisu calayhigu asalkaana waa atayamum biاturaab xanafiyo hadday intay soo boodaan asalka ay ku cadeeyaan wasfi inuu wato aan farca laga helaynin maxaa loo yaqaanaa waxay la yimaadeen qaadixu اlfarqi bayna alasli wاlfarci bay la yimaadeen hadday keeni waayaanna waa niman iska taxakumay oo dooddu ka xidhan tahay ayb xanafi weygalkashana waxay dhaheen alaslu alcillatu fi اlasli asalka oo tayamumka ciladiisu waxaa weeye kownuhu طahaaratan bituraabin bituraabin waxa tayamumka aan ogu shardinay dhaheen niyada waa طahaaro lagu طahaaro qadanaya ciid iyo cari iyo camuud marka maadaamuu طahaaro daciifa yahay wuxuu u baahan yahay niyo lagu xoojiyo weysaduna biyo cadow la yaqaano waanzalnaa min asama maan tahuuran weeyo uma baahna niyo maxay la yimaadeen waxay kugu bushiyeen asalkaad wadatay ee lahayd wuxuu la yahay faraca yo waxay dheen maya asalka waxaa ku jira far dheeraatay oo aan laga helaynin faraci oo ah kownuhu طahaaratan bituraab bituraab weeye bayna qowsayn turaabkay ku dhegan yihin shaaficigu muctaridka hadduu soo laabto uu yidhaahdo kownuhu bimaa'in iyo bituraabin waa wasfi hayri cadamu ta'hiir ma laha wax macno ah oo asalba inay kala duwanaadaan farci asalka waaba la rabayba laakiin waxaan ka raba waa maxay waa طahaaraةu xadaثin wa hada طahaaraةu can xadaث kana waa xadaث laga dahaaro qadanaya kana waa xadaث laga dahaaro qadanayo hada bituraabin wa hada waa laba aallo isku mid a ah. maxaadka sheegtay hadduu soo noqdo oo faariqi uu kaa burburiye shaafigu marka waxaa weeye adiga way kaa xidhan tahay waxaa tahay maxaad noqotay mulzam bira'yi shaaficiya haddaad haddana islaba rogtood hawl kale ka fudhisana dooda way soconaysaa ilaahay soo xidhato laakiin waxaa lagu doodii qawaaniin iyo usuul ee ma nin walba inuu farta iska taaganayo ka socon ayib waxaa la mida midda taasi waa tii ahayd mucaarada fi lfarci mucaarada fi lasli baan idiin mihaaliyey asalkii oo laga helay macno iyo farqi cafwan wasfi uusan wadanin farcu ayadoo laga helay faraci muxuu ahaaye laga helay wasfi uusan wadanin asalku aan mihaalino shaaficiyo ama jumhuur ahlicilmi oo dhan ba andhaho iyo xanafiya waxay isku hayaan waxay isku hayaan dimi hadduu ruux muslima dilo waa loo qisaasi bay xanafi yidhahdeen ruux muslim ah muslim ayaa wuxuu dilay gaal yahuudiya ama nasraani oo ahlu kitaab oo jizye bixin ugu hoos nool jumhuurtu waxay dhaheen loo qisaasi mahayo ninka dimiga ah, yahuudiga diy unbulh diyo unbuu leehay xanafiye marka qiyaas bay les waxay dhaheen yuqaadu lmuslimu bidimiy muslimka waa loo qisaasay hadduu dimi dilo dimigaa la dilay muslimku waa in la qisaaso qiyaasan calaa hayri اlmuslim bay yidhaahdeen qiyaasan calaa hayri اlmuslim waa maxay dimi ahlu kitaab ah ayaa gaal kalaa dilay gaal kalaa qaatil noqday gaalkaas laba qisaasayn bay dheheenoo dimigu gaalkii dila la qisaasi maayo oo la dili maayo haabay dheheen fakadalika almuslimu idaa qatala dimiyan yuqtasu minhu marka maxay farcu waa kee laisku hayo farca laisku hayo waa muslim muslim wax dilay gaal dimi aana dilaa laisku haya xanafiyana waxay dhan waa loo dili waa xugum annaguna waxaan loo dili maya waa xukumkii waan diidannahay markay dhan qiyaasan calaa hayri اlmuslim axad muslim ka ahayn hadduu qaatil noqdo oo uu dimi dilo soo looma qisaaseen haa muslimkan qaatilka noqdo ee dimiga dilayna ha loo dilo waxaad ku bushita markaad leedahay ciladii sheegaa la yidhi waxay dhaheen bijaamici اlqatli اlcamdi اlcudwaaniyi fii kulli minhuma muslimkuna dil kas ah oo xadgudub u geystay dimiga majuusiga ama mushriga kale iyo gaalka xarbiga oona ayn gacanta ku qabanayna wuxuu u geystay dil amdi oo xadgudubba waa isku mid cilada waa isku mid bay dheheen idan xukunka waa isku mid hadduu shaaficigu soo noqdo ku yidhaahdo alslaamu fi اlfarci waa maanicun min alqisaas faraca oo muslimkii waxdilay ah waxaa ku jira wasfi iyo macno aan ku jirin labada meelood ee sheegtay waa maxay waa alslaam alslaamu waa maanicun min alqisaas lna waxaa asal aad qabteen in labada shay la isu qisaasahaya ay siman yihiin afa najcalu lmuslimiina kalmujrimiin maa lakum kayfa taxkumuun weeye laa yastawiyaan abadan afa man kaana muminan kaman kaana faasiqa ay kaafiran laa yastawuun marka waصfu اlislaam fi lfarci oo muslimkii qaatilkaa ah waa maanicun min alqisaas in xukumkii aad wadeen iyo qisaaskiini xanafiyay waa bure marka waa mucaaradatun fi lfarci oo mucaaradatun fi اlasli waa mitaalaha aan kaga tagno iskaga tagno kii sideedaad wafasaad اlwadci marka farqigu iyo alqowl bilmuujab ya kii sagaalaad miya kii sagaalaad sagaal wey sheekh toban mayna gaalishow naqdigii kasrigii cadam اlcagsi saddex cadam الtaأhiir afar qalbigu shan alqowl bilmuujab lix alqadxu toddobo alfarqu sideed fasaad اlwadci waa sagaal isku kitaab ma nihin miya idinku fasaad اlwadci asagu wuxuu kuu sheegay waa maxay daliilkii baan qaabkii loo dhisay labaad u dhisayninba wahuwa waxaa an tubayin inaad caddayso fasaad اlwadci qaabka u dhisan yahay daliilku ilan guriga qaab baa loo dhisaa sarabka iyo dhista iyo bunugeetiga iyo shubka qaab baa loo toosiyaa daliilkii qaab dhismeedkiisiba waa lagaalayahay saad wax u dejisay baa khribanba qalinka saa u qabso afkiisa qaraabda ku qabo toosi baa lasu ogaayay waad hamboorisay maqluub shaarkii gedis baad u gashatay ayib fasaad اlwadci an tubayina waa inaad caddayso ana daliila daliilka aad jiidanaysa mustadilow laysa cala alhay-ati الsaalixa ooma dhisna qaabkii u suubaday lictibaarihi in la tixgeliya wasfiga asaga ama daliilkaas fii tartiibi اlxukmi xukumka kuxidhidiisa daliilka qaabkii uu u suubaday inuu ku dhalo xukumkii ama uu ku dhalayo xukumkii loo baana umadan dhisinba marka kaas waxa lagu odhanaya waa faasid اlwadci bimacnaa qaabkaad u dejid daliilka ama aad u dhistay waa faasid marka ma dhalinaya midhihiisi miaal kaahdi اtakfiif min ataqliid kaahdi اtakfiifi min التakliid meel la rabay xukumka in la adkeeyo ayaabad fududayn ka qaaatay in la fududeed ka qaaatay ayb waxay ku miaaliyaan waxay ku miaaliyaan qatliga camdiga ah ruux baad kas u dishay qur-aanku wuxuu sheegay ruux ruux muslima kama u dila in kafaaro laga rabo ayb cidqu raqabati mumina siyaamu shahrayni mutataabicayn waad garanaysa waa gafkii dilkii khaa baan ka hadlahay kaa iyo kama soo isku mid mahayd midna waa carabi midna af somalia xageed addeen waa tahay dhibba ma laha dilka ah, kama ah shareecadu waxay sheegtay in ruuxii qaatilka ah kafaara gud laga rabo iyo diyadii waad garanaysa diyadu muran ma laha kafaara guddaan hadda ka hadlayna laakiin ruuxii ruux muslima kas u dila si bareero ula kaca ama ha la qisaasto ama diyaha la qaata agga iga dhige kafaara ma laga rababaa la isku haya kafaara ma laga rabaa jumhuurtu waxay yidhahdeen kafaara laga rabaa kafaara laga rabaa wadaaddaa diiday xanafiyada qolya lamida iyo daahiriyu markaasay waxay yidhaahdeen waa qatli camdi ah waana jinaaya cadiima falaa kafaarata fiihi qiyaasan calaa saa'ir اlkabaa'ir ruux muslimoo kas loo dilo waa dembi weyn oo xadgudub ah haddaba kafaara ma laha sida dunuubta kale kabaairtuba aysan u lahayn kafaaro sida zinada iyo khamradoo la cabe iyo alfiraar min azaxfi iyo qadfu lmuxsanaati almuminaati alkhaafilaat iyo kafaara miyay leedahay ma lahay dheheen haddaba waa maxay kafaara ma laha halkaasay soo istaageen dembigii weynaa maxaa la rabay dembiga weyn waxaa la rabay in cuqubada lasii dhuujiyo oo le ruux ruux muslimkaas u dila mag waa la qisaasi haddii la cafiyana mag iyo waxaa laga rabaa kafaara culus ila dembigu waa weyn adaa waa jinaaya cadiima meeshii la rabay in lagu dhuujiyo qaatilka mutacamidkaa ah, xiniyaha lagu dhego la melmelo y waxaa tidhi ha laga fududeeyo maxaad samaysay akhdu takfiifi min ataliid min ataqliid marka waxaa la yidhi kownuha jinaayatan cadiimatan laa yunaasibu الtakfiifa ee wuxuu munaasib ku yahay in lagu adkeeyo marka waa khalad waaba waaba faasid اlwadci kanoo kale ya waa fasaad اlwadci qaabkaa daliilka u dhistaa khaldanba shareecada waxaa lagu yaqaanay dembigu markuu weynaadaba in wax la sii dhuujiyo wuu weynaaday hal la dabciye maxay ahayd saxaabadu adarkii laga soo guurinay markay khamrada cabitaankeeda batay ilaa afartan bay ku dhufan jireen iyo ka showrayeen kadibna siddeetan bay gaadhsiiyeen marka adarkaadu khilaaf baa ku jira sida raajic inuusan sugnayn weeyo idaa sakira hada wa idaa hada ftara fa calayhi xad lmuftari cayl laga soo guuriyo ma sugno sida raajixa ayib laakiin aan ku dayno nabi maxamed dhaqankaasuu yaqaanay xadiidkii daylam alximyari nabi maxamed oo yaman baan joognaa waa dhul qabow bay dhaheen waana amaalana xoogsataan nahay biyo aan cabnaa jiray dhan aan ka samaysana qamadida ma cabi karaa nab wuxuu i haygaadine ayuskir huwa ma lagu sarqaamaa biyahaas nabi maxamed haaburi daylan ximari ma lagu sarqaamaa ha ha cabina nab alle wuxuu ihi haddaan la cabin beeraha ma falan karo dhulku waa dhul qabow baraf baana baabin haddaanan qac ka siinin saasaana adduun kusoo dhaqan jireen nabi ow ha cabin aan loo dhawaana marba hadduu maandooriyo yahay nabigo lama dayn kara buui ninkii dayn waayaa dila bu nab sal slm marka dembigii la dayn waaya nab ha loo guuro ninka aan dayn kara haddaba iska daaya haduu dha ka war waa akhdu takfiifin min atakliid fasaadka la sii kordhiyo wey xadiiku waa saxiifa sun dad baad ku marteen waa ogtihin ayb marka waa faasid lwadci kaasoo kale meesha la rabo in wax la adkeeyo ha la dabciyo waa faasid اlwadci wالtawsiici min الtadyiiq in meeshii wa muxuu ahaaye la adkayn lahaa ee lasoo xidhxidhi lahaa aad hawshii baahisood waasicisan ayadna waa faasid اlwadci waxaa lagu miaaliyaa maala qolyaha waxay qabaan zakadu waa waajibatan cala الtaraakhi ama marka ha ha qabeen ama ha laga soo guuriye adugu ama ha la ilzaamiye zakadu waxay dhan waa waajibat cala taraakhi waa xugun bay sheegeen maxaa ly cilada sheega waxay dhn waa shay u waajibay lisadi xaajat اlfaqiir faqiirka baahidiisa in la awdo wax laga qabtaa loo jideeyey fakaanad waajibatan cala taraakhi wa ruux baahan in wax la taro oo durbo baahidiisa laawdaa loo sameeyey cafwan loo jideeyey iyo dib baa loo dhigi karaa kala daayaa la yidhi see u socotaa ruux baahan maxaa la rabaa durbo in biyaha afka loogu qabto ama wuxuu ku noolan la siiyo dadka naf baxaya baaba'aya in la daba daryara loogu talagalay iyo dib bay u dhici kartaa oo dib baa loo dhigi waa maxay waa faasid اlwadci wey lianna dafca xaajat اlfaqiir tunaasib اlfawriya ruuxa baahan baahidiisa in wax laga qabtoo la awdo waxaa munaasib ku ah awdiddii iyo xukunki in loo degdego ee munaasib kuma aha in dib loo dhigo ayib somali waxay dhaheen dhicis isu dhiibiddu ku dhintaaba bal arag iyo arag hor naftaba ka baxdayba meeshii in loo daayay ahayd marka maba ahaba marka waa war iska wareersan wey wاlإثbaati min الnafyi wاlإثbaati min الnafyi xukun baad sugaysaa waxaadna ka qadanaysaa diiddo ayib ayadna waa faasid اlwadc ayib waxay ku miaaliyaan bayc اlmucaaطaat annaga waad ogtiin shaafici haddaan nahay hawshaa ku argnahay bayc اlmucaaطaat waxyaabaha yararka ah ee waa imise qiimihiisu waa intaa lacagtuu dhigi kadibna wuu iska qaadan ama lambar baaba ku qoran ama wuu fiirin ama intuu soo galo qiimuhuba yaqaanaay yuu lacagtu intuu kuu tiriyo iska qaadan iska dhaqaaq waan kaa iibiyey iijaab iyo qabal midna ma jiro bayculmucaadaad marka yaad waxaad rabtaa inaad ku jiraado waa baycun lam yujad fiihi siwa ridaa falam yasixaa tidhi waa beec aan la helin waxaan ka ahayn rida waxaan ka ahayn lagama hayo baycun lam yujad fiihi siwa الrida falam yasixaa tidhi nafyu sixa ayaa la timid markaas waxaad rabtaa inaad ihbaat ka qaato waxaad sugtay ridaad sugaysaa ciladii beec ku asixilaa sugan muctarad wuxuu ku dhihi karaa wujuud الrida yunaasib الصixata inama اlbayc can taraadin ila an takuna tijaaratan tudunana baynakm ila an takun tija taraadin idan rido mar haddii la maaa la rabay baycun u asaxo adna waxaa tihi waa baycun lam yuujad fiihi siwa الridaa falam yasixa muctarid baas wuxuu yihi wujuud الridaa fiihi yunaasib الصixata la nafya buطlaan munaasiba kuma aha xageed u wadaabaku wanaxw dalika iyo wixii la halmaala almuhim waa inay isku cunamaan weeye xukumka tiridiisi iyo cilada aad ka qaadanayso ciladii meesha la rabay in wax la adkay haddaad khafiifiso waa faasid اlwadci meeshii la rabay inaad wax khafiifiso haddaad adkayso waa faasid اlwadci meesha la rabay inaad wax cidhiidhido haddaad baahiso ood waasiciso waa faasid اlwadci meeshii la rabay xukumka in la anfiyo haddaad sugto waa faasid اlwadci meeshii la rabay inaad sugto haddaad anfidana iska ilaali wey wuxuu isku manaasab ah shareecadu saa oola soco wey wa minhu waxaa ka mid a faasid اlwadcigii meel walbuu galaa qiyaaskuu galaa adiladuu galaa adilada farqiguna waa sidoo kale waa caam jamiic aladila iyo qiyaaska waa galaa alqowl bilmuujib ad soo martay nafs alqadiya wa minhu waxaa ka mid a kown اljaamici habata ictibaaruhu binasin aw ijmaacin fi naqid اlxukmi aw didihi waxaa ka mid a faasid wadcigii ka mid ah kown اljaamici ay اlcila cilada isu keenaysa faraca iyo asalka yaa abata wuxuu ku sugnaaday ictibaaru tixgelintiisi binasna wajmac ciladan isu keenaysa asalkii farcaba isu keenaysa ayaa waxaa in la tixgeliyo axkaam lagu xidho lagu ogaaday binasna wajmac fii naqiidi اlxukmi xukumkaad adigu cilada ku sugayso cagsigeeday adiladu caddaysay cagsigeedii ama didkeedii bay ku timid marka kaas maxaa loo yaqaana waa faasidu alwadc bu asna soo galahayaa waxay ku miaaliyeen xadii xoogow dacfi ku jiro wadaadana ay sugaan nabi maxamedba maalin ka mida ah guri tegay bay dhaheen sal lay slam guri buu tegey markaasuu ay ku arkay guribuu nabi ka noqday qolyo ansaareed baa iska lahaa reer kale oo iyaga dariskooda ayuu nabigu booqday salaamay markaasu wuxuu ku arkay yaanyuur iyo mukullaal weyn nabigu iska fadhiistay reerkiibuu bariidiyey cabaar buulaj uu ka soo tegey qolyihii ansaareed baa soo dacday nabi maxamed reer hebel waad booqato waad salaanto khayrkaadi barakadaad ba heleen yaanyuur baana u dhex fadhida guriga annagu eyga inaga waad ka tagtay maxaa jira nabi allow ayib nabi wuxuu ihi asinawru sabcun asinawr sinawrku waa yaanyuurta ama bisada ama maxaa dhahdaan ya mukulaal iyo bisad way magacyo badan tahay baashu ya yaro iyo dinad iyo nyawna qolyaa dhaho horeeya koonfureeda magaceeday ku dhejiyeen cigeediiy magac oga dhigeen almuhim nabig wuxuu hi asi nawru sabcun yaajuurtama bisado waa dugaag cidooday la tahay libaaxa iyo shabeelka iyo baalla duurka diyaaca ayay la tahay eyguna waa aafo kaloo meesha fadhidaa marka ey yaanyuur isku mid ma aha halkaasay marka yuu xadiidku la maray xadidka muxuu kala qaaday wuxuu kala qaaday yaanyuurtii iyo eygii buu kala qaaday waa nas aan hayno o qolyaa marka waxay idhaahdeen yaanyuurtu waxay dhaheen waa sabc hambadiisii iyo biyahay ka cabtay iyo waxay cabtana waa nijaas bay dhaheen qiyaasan cala yaanyuurtu caanahay cabtay iyo weelka afka geliso waa nijaas bay dhaheen weelka asaga ah waa in la dhaqo qiyaasan cala alkalbi liannahaa sabcun bay dhaheen cilada maxay ka dhigeen eyguna waxay dheen waa dugaag yaanyurtuna waa dugaag sabciya ka dhaxaysa idan waxoodo dhan wada nijaaso weeye ciladii shaaricu ku kala qaaday ey iyo yaanyuur yaa waxay rabaan inay ka dhigaan cila jaamica bayn alyaanyuuri waalkalb nabigu markuu kala qaadata wuxuu yihi kana waa ey kana waa dugaag weeye wayna kala duwan yihiin ayagu waxay rabaan yaanyuurtu maadaama ay dugaag tahay eyguna uu dugaag yahay mid walba hambadiisu waa nijaas bay dhaheen ciladii uu nabigu ka dhigay faariqa bayna alkalbi wasinawri aw ilhira iyo waxay ka dhigaan jaamico kaana maxaa loo yaqaanaa faasid lwadci baa asna ka mid yahay iska meelaha iyo wixii la halmaala way binaan hadduu xadiidku asaxo weeye waa miaal usuulintu sheegaan xadiidkuna xoogow dacfi baa ku jira aan iskaga tagnay uun iska ogow cilada aad wadato eed xukumka ku xidhayso waa in daliil sharci ah min kitaabin aw sunnatin aw ijmaacin uun xukumkaa didkii uusan ku xidhin haddii kale sharcigii meeshuu u dhaqaaqay baad bidix u dhaqaaqda adugu inaad sharciga la socotaan rabaad u khidmaysee wa faasid اlictibaar waa kii tobnaad markaa soo maaha faasid اlictibaar asagu kii kaleu ku dhow yahay laakiin waa ka dhabyar yahay an yukhaal waa maxay qaabka daliilka u dhistay ma aafaysnee daliilkaadu qaab fiican baad u dhistay laakiin aafadiis waxaa wey wuxuu khilaafay usuul shariica nusuus iyo khilaafo wey kii hore mxuu qaab dhiskiisaaba khaldan wey intaan daliil la gaadhinba qaabkaad u curaysaaba khaldanba an yukhaalifa wa inuu qiyaasku khilaafo nasan ila qiyaaska waxbaa loo shardinaya in marka horeba nas la waaye nasan aw ijmaacan waa inuu khilaafo miaalka eh, mukhalafat nusuus ah, waxay ku miaaliyaan shaaficiyadu markay xanafiya ku duulahayaan almusara neef la gaaxiyey ama muxuu ahaayey eh, eh, marka intaad maasha ay inay magaan tahay hasha aad ogaato ama badho tahay sharcigu wuxuu yidhi hasha iska celi haddaad u bogweydo suus timir aan raaci wa saacan min acaam wa timir raaci xanafiya waxay dhaheen ma yeeli karaa hawsha ayada ah ninkii hal ama sac ama neef la gaaxshay iibsada kadibna inuu magaan yahay ogaado badha yahay wuu iska celin karaa laakiin wuxuu soo raacin caanuhu ka maanay caano le-eg bay dheheen lianna asalku waxaa way dhaheen in lagu dandhabo damaanu lmiliyaati bilmiliyaat wاlmutaqawimi biاlqiima halkaasay istaageen marka caanihii neefka la gaaxshay waxay oga qiyaas qaateen dandhabidii usuushi kale iyo miliyaadka kale qiyaaska muxuu yahay waa faasid اlictibaar limukhaalafatihi الnas alkhaasa fi masalaة اlmusara ijmaca kii khilaafay miaal ijmac sukuuti ah qolyaa waxay yidhaahdaan xaaskaadu hadday dhimato adugu ma dhaqi kartid maxaa yeele qiyaasan cala ajnabiy haweeney ajnabiyada ah oo geeriyootay nin muslim miyuu dhaqi karaa fii xaalat alikhtiyaar maya waa in gabdho muslimada ay dhaqaan iyo maxaarimteeda waxay dhiheen islaantii adugu aad qabtay geeriyootay ma dhaqi kartid qiyaasan cala aljnabiyati maxaa yeele saaday u dhimataba nikaaxiinni waa buray ayadna waa mayd aduguna waa nooshay if addunya if akhraad kala joogtaan qiyaasan cala ajnabati ma maydhi kartid xali qiyaaskiina ma xumaadeen laakiin waa qiyaas ku dhacahaya ijmaacii sukuutiga ahaa sayidina cali iyo xadiidkii nabigu sal ly slam uu tilmaamay caaisho dad waxaa kuu fiican lahayd xanuunka hadda madaxa ka haya inuu taadi noqdo intaad iga horayso anugu intaan ku maydho oon kugu tukad ilaahay kuu baryo aad guulaysato waxay tidha waxaad rabtaa in aad eh, haweenkii anaa nacabtahay sooma inaan laqmado ood haweenkii aroosaad rabtaa wayba baasheeda rogtayba ayadu masayr bay oga caddahay nabiguna hawl kaloo aakharuu fiirinaya iyada danteeda ah gabadh yaroo nabigu jecel yahay marka wuxuu rabayba sida aakhirada u roonayd fitanka adduunyada ay ka badbaadiy balaayada soo socota nabiguna uu hubsado salaadeeda iyo qababaaladeebu doonay meel kale u rogto taa hadda ima khusayse ijmaac sukuuti ah ku yimid fi saxaaba zawjku inuu dhaqi karo zawjadiisa kana xiga maxaarimta kale iyo haweenka kale huna libaasu lakum antum libaasun lahuna yaa iga xiga dayib midda kale geeridu nikaaxi ma burinine waxay sheegtay muddadiisi cinda alfuqahaa geeridu ma aha naaqid linikaax ee waa maxay waa caddeeye muddadu jirayey qadarkii gabadha ay noolan lahayd baa dhammaaday mooyeen nikaaxi ma burin inuusan burin waxaa u daliil ah aakharo gabadhaasi waxaa lagu darhayaa xawrlacintaadaay ku jirtaa hadday ahlu janno noqoto ilaa iyadoo kugu mersan bay dhimatay lagaana dambaynin marka waxaa weeye si kastaba noqota waxaan oga jeedaa ijmaaca sukuutiga iyuu khilaafay qiyaaska iska tur faasid ictibaar kii koob iyo tobnaad almanc baa la yidhahdaa qawaadixda marka mid walba aqsaam iyo amilo iyo khilaaf usuuli ah ku jira badankood waxaan laisku khilaafay in la tixgeliyo waxaa ka jira farqiga iyo manciga hadda aad maraysaan qaadixan alfarqu iyo almancu ayaan khilaaf ku jirin inta kale khilaaf ama raajix ama marjuuxa ku jira mid walbana anwaac buu leeyahay kitaabka mukhtasarkana ma qaadi karee uun sariin baan hadda oga jeednaa nin walba ha muraajici kutubta fannigan mutawalaadka ah saad horta malaka u yeerataan qaabka loo dooda ad u fahantaan oo lasu caadhsanin والمنع إما لعلية الوصف وطلب تصحيحها وإما لكون الوصف فيها معتبرا أو لكون حكم لكون حكم الأصل ثابتا أو غير ذلك منع waa maxay waan diiday wey ma yeelin ازداagaysaa mancigu marka waxa ku yimaadaa fi lmuqadimaat mucaaradadan waxay timaadaa fi baab aljadal bacda iqaamat اdaliil waa inagii kusoo cadaynay risaala yareeda fi lmunaadara mancigu marka meeluhu galuu sheekhu kuu sheegaya si guud muxuu ku yidhi ima liciliyat اlwaصfi waxaad diidan tahay waa un dhowr xaalo inaad diidan tahay waxanba inay cilo tahayba waxaad wax ku xidhay cilo maha taaganta cilaba ma aha liajli اdiin buu kaa yidhi waxaad tihi maya liajli waxba kama jiraan istilaab baa iga saaran diiday yaa kuu saliba waa iska watee sanka iska geli ha waregeysto markaa soo sog inay isagu sidiinu waxaan iska aqbalaysaan iska daaya waxaa weeye nin waxaan xujadiisii iyo burhaantiisi caddaanin layskama qaato wadaad baa yidhina waa waxa la eeday aad laskaga ilaaliyo baryahan dambe waxa aad loo eeday wey ima liciliyati اlwaصfi mancigu mid inuu khuseeyo wasfiga cilanimadkiisa iyo wa aliba tasxiixiha cilada inaad saxiix yeeshaad codsanaysa waxaa loo yaqaanaa almuطaalabatu bitasxiix اlcila ciladan aad la ordaysad xukma ku xidhayso id kada kada ku hayso yaan codsanayaa inay cilo tahay ma aaminsanaya soo cadda inay cilo tahay waa ku dheganta ayib wima likown اlwaصfi fiiha muctabaran cilada qudhigeedii juz ku jira aya waxaad leeda muctawarba ma ah waana soo maray iyaduna qayb lamid hadda waxaad ku soo marteen waxaan ku soo maray kasrigii kasrigii baan ku soo marray qaadixii labaad soo sidaa ma ahayn kasrigi muxuu aha isqaatu wasfin awsaaf ilcilla soo ma aragtid ciladii murakabada ahayd ee daatu ajzaaga ahayd juz ka mid ah waxaad leedahay ma aaminsanay inuu yahay qayb min alcilla ah adoo baranka fayl baad u wadataa وإma لكwni xukm الأsl ثaabitan ama waxaad ka diidantaa od mancinaysaa asalka xukumkaad saartayba kama aaminsana xukni qiyaasan calىa kada ee xaaraanta ahaa waa xalaal baan kaa idhi baa tihi xukumka asalkaad saaran anugu waxaa ii saaran xukum xalaal ah ee mustaxabkaa baa tihi waxaa tihi waajib baaban ku ogaanug xukumkii baan kaa diiday wey asalka saarayso marna cillada waataan kaa dhigay wey marna iskaba wadee laakiin gobolkanaan cillo ahayn ku dhex jira cillada markaad marka wasmin awsaabici la baxayso waa marka ciladu ay tahay cila murakaba min ajza aw hayri dalika ayb ama intaa waxaan ka ahay adoo amilo badan bay ka bixiyaan uun midka uun ku saabsan tasciil cila baa kugu uu dhab yaryahay dhowr goorna waa nigi miaala ka soo bixinay ayb dhowr goorna miaalaan ka soo bixino waa cilada u ninka watun baadled cilooma arka sideeduba ljli diin iyo mxuu ahaa xukumkii biayri ma anzalla fi qadiya mucayana iyo waxoo dhan baad ku dhegtay xanafiyada maalan waxay ku yidhaahdeen iyo maalikiyadaba waxay yidhaahdeen ruuxii fi nahaari ramadaan cuna ama caba si kas ah wuxuu la mid yahay nin galmooday fii nahaari ramadaan mid walbana waxaa ku waajibaysa kafaaro markaasa waxaad tidhi cilladu maxay tahay wuxuu ku yidhi waa bijaamici intihaaki xurmati ramadaan fii kulli min alakli waاsharaabi waاljamc markaasaa tii cillada ma wasalimhayaba cilladu maxay tahee cilladu waxaa wey waa intihaaku xurmati ramadaan biاljimac bikhusuus اljimac bikhusuus aljimac waa markaad tirado cilladu waa jimaaca qudhigiisa cilladoo dhan baad diiday uu ninkaa wato ahayd intihaak haddaad tidhaahdo cilladu waa intihaak xurmati ramadaan biاljimacna waa cilo murakaba min juزayn intihaaku xurmati ramadaan biاljimac bikhusuusihi haddaad marka inta hore intihaaga ogolaato jimaacana ku dhegtana waa maxay was min awsaaf اlcila ayaa diidan tahay dad kulligeedba tuurtana iyadoo dhan baad diidan tahay oo cirki u tuuraysa xukmu اlasli xukmu اlasli oo la diido ayadu miaalki xal aynu soo marno ku miaal haddaad doonto maayacaadku saliidyaha iyo subagyaha wixii la halmaalay iyo casiirka iyo xanafiso maysan qabin in nijaasadka lagu daahiri karo markaasuu shaafici wuxuu yidhi alkhalu laa yarfacu اlxada alkhalu laa yarfacu اlxada khalka iyo casiirka iyo sharaabku laguma weyse qaadan karo qiyaasan cafwan falaa yuziilu najaasata ka duhni buui falaa yuziilu najaasata kaduhn farca waa maxaad u waa alkhal asalkuna waa maxay waa duhniga subaga iyo saliidaha idan cilada muxuu ka dhigay xukmu najaasa inuusan inaan lagu weyse xukmka dhig inan lagu weyse karin alkhalu laa yarfacu اlxadaa mxuu ahaayey falaa yarfacu الnajaasata falaa yuziilu annajaasa cafwan kaduhni buuri marka muxuu qabaa shaaficigu wuxuu ku leeyahay khalku laguma weyse qaadan karo qiyaasan cala اduhni oo se maxaan lagu weyse qaadan karin maxaa yeelay duhnigu nijaasaadka ma ma tahiro oo laguma dhaqo sidoo kale khalkuna laguma weyse qaadan karo markaasuu xanafi wuxuu yidhi lam usallim balaka xukm alasl waa maxay waxaan qabaa anigu duhnigii saliidihii subagidu in sida khalka iyo biyax loogu dhaqi karo yidhi falaa usallimu xukma alasl asagile wuxuu raba inuu isxilxaaqiyo oo wuxuu uhi duhnigu waa zaa'ilun lilnijaasaat waalkhalluna waa zaa'ilun lilnijaasaat marka maba kala qaadi kartidba xukm alasli baad ka diidda matala marka waa iska badan tahay waxaa weeye marna cilladoo dhammaystiran baad inkeri iska inkir maha waa inaad caddayso waxaad ku diidday marna cila murakabaad jus ka mida ku dhegi mar xukumka la saaray asalkaad ka murmi bidaliil marna farca qudhigiisa xukumka la saaray baad ka murmi waana sidooga murmi dee farc waa kale isku hayaba mancigi marka intaasoo kuu noqday mancun lixukmi اlasli mancun liciliyaة اlwaصfi mancun lijuزءin min ajزaaءi اlwaصfi qaybta afraad oo farcana farcu murankaaba ka taagan waa kaad isku haysataanba marcu marka waa waa iska inahaas wuxuu gudbay kii labiyo tobnaad ikhtilaaf daabit qaadix ikhtilaaf daabit baa loo yaqaanaa matala wuxuu ku yidhi gaalada in loo heeliyo oo muslimiin looga nusrat اlkaafirina cala اlmuslimiin laysa bikufrin qiyaasan calى masalati jaasuus buu ku yidhi nusrat اkaafiriin calى اmuslimiina kufri ma aha waa farci xukumkana waa saaray qiyaasan buui calaa masalaةi اtajasusi oon kufri ahayn haddaad tiraada kuma salimin bajaajusku inuu muslim yahay maxay ta macneedu waa mann manciga magacii waa mancu lixukmi اlasli jaasusku waa gaal baa lagaa yidhi baa tidhi soxaale waa lba lagaa yidhi mayan soo marin haddaad tiraa jaasuuska aad leedahay waa faasiq baa aad la ordaysa anu waxaan kaa idhi kaafir waa mancun lixukmi اlasl ayib ikhtilaafu daabit daabitkuna waa alcila ciladii baa kala duwan cilaة اlfarci iyo cilaة اlasli baa isweydaarsanba wuxuu waxaa la rabay inaad asalka iyo faraca aad wasfi wadaajiso kadibna xukm waaxida aad wada siiso wahwa ikhtilaafu daabitku waxaa weye intifaau الhiqati biاljaamic kalsoonidii cilada lagu qayay baa dhumaysa bayna alfarci wاlasl ayib marka falaysa daabit alasli marka mar hadday kalsooni lagu qabay inuu wasfigan jaamic yahay bayn alasli walfarci isu geeye yahay oo wasfi mushtarak mar hadday dhunto qiyaas ma jiro wey qiyaas meesha kama jiro waxay ku miaaliyeen amilo badan ba laga bixiya midka u roon aan soo qabanno hadday niman makhraatiyaalo ah ay ka makhraati kacaan oo makhraati beenaad shahaadatu zuur afar nin saddex nin baa hebel hebel waxaan cabdirashiid makhraati ka nahay ninkii hebel ay xalay dhintay inay iyagu dileen inuu asagu dilay cafw nin bay waxay dhaheen tuug baa ballansatay nin baa xalay la dilay ninkii la garan la'yahay waxay dhaheen ree hebelow ninkii xalay dhintay ninkuu idinka dhashay annagaa naqaana nimankii dilay oo yaa dilay hebel iyo hebel annagaa aakhare u qaawan maxkamad baa la taagay way ku makhraati kaceen ninkii baa la qisaas ninkii marka la qisaasay la dilay dheen war waan ciyaaraynay waxaa been bay ahayd nimanka maxaa lagu samay ille nin bay dileeni qolyaa waxay leein waa la qisaasi qolyaa waxay dheen maya la qisaasi maayo marka waado marka yidhaahda makhraatigoodii iyo shahaadadoodii ayaa sabab u noqotay ninkaa in la dilo marka facalayhim اlqisaas qiyaasa calى اlmukrihi nin baa nin kale wuxuu hadaad hebel shan ku dhufanin shan baan kugu dhufa qori dhirtu ka jara i ku dhufa hebel toorida geli aad haysato geli haddii kale waa kugu dhacayso tooribada ku hayshay fuqaha waxay qabaan adiga qasbay baa lagu dilayaa qisaastu adiga lagu qasbay ayay ku fuulaysaa ille ninkan qasbay nimanna waxay leeyihiin kan qasbay iyo kii tawrida ninku helaba labaduba ee qasbanaaba waa la qisaasaya nin waxay leeyihiin ninkan waa un la tacsiiri qasbaha ee aakaha kugu qabtay tacsiir buu leeyahay ninka tawrida mubaashirkaee kugu gooye baa la dilaya la qisaasaya howlaha hadda ima khusayso makhraati beenaadkii ninka furay ee sababkii ninka lagu dilay waxaa looga qiyaas qaatay kalmukrihi marka ninka raba inuu ku bushay wuxuu ku leeyahay qiyaaskaada waa faasid limaada لأnha في اkhtilaaف الdaabiط farca aad wadato makhraati been ninka furay sababkaad u dil waa maxay makhraati beenuu furay asalkan mukrihan waxaad leedahay ninbuu qasbay wuu qasbay iyo ku marag furay waa laba wasfio kala duwan bu ku lehay waصf fi اlfarci mukhaalifu lilwaصf اladii fi اlasli اkhtilaafu الdaabit waxaa la raba inaad tihaahdo kana waa qasbe kana waa qasbe ama aad tidhaahdo kana waa shaahid kana waa shaahid lakin hadda waxaa tidhi ninkan waa makhraati kanna nin buu qasbay labada wasfi ee midna ku jiray faraca midna ku jiray asalka ahayka way kala duwan ikhtilaafu daabit saasaa looga jeeda marka hadda la gaabiyo ikhtilaafu daabit wuxuu noqday juz ka mida min almanci waa qayb ka mida manc ka mida maxaa yeele xasiliisu waxaa weeye waa mancu wujuudi اlcilati fi اlfarci ciladii ikraha ahayd ee asalka ku jirtay baan ku jirin baad leedahay farca waa intaan marka la ururiyo waa mancu wujuud اlcilati fi اlfarc markaad marka xariif tahay fahansan hawsha waxaad leedahay waxaan u jeedaa ood kaga jawaabay bushigaas ikhtilaaf qaadixa ikhtilaaf daabit waxaad leedahay haadaa tasabubun wa hada tasabub ninka wax qasbay wuxuu sabab u noqday hebel inuu dhinto kan makhaatiga beenta afuran wuxuu sabab u noqday hebel in la dilo waad ka guuri meeshii ahayd shahaadatun wa shahaadatune shahaadatuhumaa sababat qatlahu wa ikraahu hada sababa qatlahu sababun sababun wa sabab waad midaynaysaa labadii sabab marka waa markaad xariifta lakin haddii markaad waad waad fashilmaysa waxaad leedahay war runtii baashu way kala duwan tahay marka waad ka fadhiisan aan ka socon faa'ida min الsu'aalaat اlati waxaan meeqa koo iyo toban qaadix baan maray mise labiyo toban ko iyo toban mise labiyo toban wey adu intaa bal aan ku dayna qaybo kale ku dar doonaay min asu'aalaat ay min alqawaadixi su-aalaadka moodan su-aalo iska caadi ah waa qawaadixda allatii su-aalaadka iyo qawaadixdu iyo ictiraadku waa isku mid ictiraad bush un lagu keeni baa loo jeedaa wixii aan qawaadix ku soo haynin ictiraadaad baa odhan kartaa as'ilaa la yidhaahdaa waa su-aal jawaab u baahan haddaad jawaab fiican ka bixin weydana waad fashilan tahay wey اltي laa تkhtaص bاlقiyaas su-aalaha iyo bushiyada aan qiyaaska gooni ku hayn adilado dhan gale waxaa ka mida ah suaalustifsaar su-aal istifsaar wax caddayn baa lagaa dalbahaya inaad wax faahfaahiso qeexdo goormay timaadaa ban yakuuna fi lafdi qaraaba daliilka aad daliishanayso alfaadisa macnaheedaan caddayn waa lafdi qariibaad la timid lafdi qariib ah aw mujmalu kalquri ama lafdi mujmaloo duduuban baa ku yimid horaan baad soo marteen fayulabu bihi اlbayaan in la cadeeyaa lagaa dalbahayaa wahwa ahamu اlkuli qawaadixdii labaatanka ama dhowr iyo labaatanka ahayd ka u muhiimsan waa istibsaarka alicat sla loo yaqaana istibsaarku alicat sla waa sahanka bushiga qiyaaska adilada ku yimaada goorma horda wax bushidaa markaad fahanto macnaha soo maaha daliilkii horta alfadis aan fahm saasaa ujeeddaa waxaan kaa idhi marka iga qabso tan oo tan iga qabso oo tan laakiin adoon horaan baa fahmin wuxuu ninku ka hadlay weligaa adoo iska dhigaya ree magaal ama muxuu ah nin reemido wax walba garanaya iska dhigaya ha aafoobin wadaadku markuu hadlo hadduu mustalax kalaame isticmaalo mid jadale isticmaalo mid fiqi isticmaalo ma fahmin dhacadda waxaad ujeedo waad ogtade soomaalida way fiican tahay maxaad uga jeedaa somalia fiican tahay caddee in xun bay leeyihiin shayaadiin bay awliya buubaysay leeyihiin warka caddee waxaan kuwa caddaynha marka hore haddaad sallinto aakhir buu ku dilayaa hadalaa maxay dhaheen fiirsi loo dhihin iyo canaan fiiqsi loo dhaminba way kugu fogaadeenoo feedhahay wax yeelaan halis wey marka hore waxaa tiraa kaa dhegaysan maayo dhabsi marka muxuu noqday isbisaar waa alaba macna lafdi alfaada daliilka ku timid macnaheeda caddayso ha laguu caddeeyo kaa marka istifsaar baa la yidhahdaa qiyaasku ku yimaadaa adiladu galaa aayadaha qur-aanku gala daliil walba oon adiga muctaridka ah kuwa cadayn baad letanaysaa waxa aynoo dambayse horta lafdigaa maxaad oga jeeda waxayna yidhahdaa marka usuuliyiintu maa habata fiihi اlistibhaamu jaaza fiihi اlistifhaam qaaciday ka leeyihiin maa habata fiihi اlistibhaam lafdi walba macnihiisu xoguu maldahan yahay ama mugdi ku jiro jaaza fiihi اlistifhaam waxaa bannaan in su-aal iska weydiiyo cadday la yidhahdo xaq baad u leedahay war maxaa ninkaa wax walba su-aal ka keenay war wax walba adaa eraya hariiba isticmaalay ama af soomaaliya jirecsan ku hadlo isfahmi karo ama era walba sharax baad leedahay ha waan ku fahmaya ka soco waan ku fahmaya ka soco waxaa wey aday kaa daba imaan waaga dambe marka maacdana ku dhegaysa iska ilaali wey qaadixa saddex iyo tobnaad wataqsiim taqsiim ayib haweeney baad niba su-aalku aad xugum ka hadlaysa waxay ciddadeeda waxaa weeye alaatu aqraa baad tidhi aqra waa lafdi mujmal waanaa tii ma adhaar baad u jeeddaa mise xayd baad u jeeddaa caddayso ayib wtaqsiimuhu an yataradad lafdu bayna mamnuucin wagayrihi fayubayin cafwan fayubayan biraati sawaabi biluqatin aw curfin aw duhuur taqsiimkuna waa maxay ka hore wuxuu ah markuu lafdi hariiba isticmaala ama mujmala isticmaala ama macnihiisu cadayn baad codsanaysa inuu macnaha cadeeyo say doodda u bilaabato kan waa maxay hadal sidoo kale ariib ah ama midna macnihiisa aad ogoshahay midna aad diidan tahay baa ku dhex yimid kalaamkii iyo hadalkii mustadilka ama mujiibka waxaad ku hadashay ama tilmaantaasaad sheegtay inaad haddaad saa ka waddo waa ogolahay haddaad sidaa ka wada waa kaa diiday haddaad saa ka waddana imaama taallo warkaad kala saaraysa waw an yataradada alafdu lafdiga la sheegay inuu ku lalaabto ama u dhexeeyo bayna mamnuucin macno la ogol yahay cafwan la diidan yahay iyo wa bayna hayrihi macno aad ogoshahay oo musallam mamnuuc aadan ogolayn iyo musallam buu lafdigu udhexeeya marka maxaa fayubayan waxaa lagu cadayn lafdigii macnihiisii biiraati sawaab macnahaa saxdaan oga jeedaa see ku cadayn biluqatin ereygaas aad leedahay macnahaasuu noqon kara oo siduu noqon kara oo siduu noqon kara si walbo loo dhigu noqon karaa ugu yidhi waxaad leeda maya ereyga aan ku afkaan ku hadlay waa af soomaaliya chinis ma aha soomaaligu ereyga wuxuu ku yahay sidaa iyo sidaa qabiil hebelon gaalaysiiye keen markaas waxaa tidhi ree hebel baad xukunto ree hebel ah haddee lafduulqabiila muxuu noqdaa <laughs> lafduulqabiila soomaali waad isku daalaysaa ayib somaali waad isku wareereysaa marka waxaa weeye waxaad ku caddaynaysaa biluqa eraygaa wuxuu loqo ku yahay aw curfin ama dhaqanka meeshan biyo cabaal baan ku haystaa hadda hadday kuyaan qolyahan muxuu ahaa suuqleyda ah ma biyaha meesha ka shubtaa ba ujeedaa mase xoogow ganacsi iska yar room baan ku haystaa ujeedaa ereyga biyo cabaala marna biyo lacabuu noqdaa <laughs> marna muxuu noqdaa markuu curfi ganacsta loo fiiriyo xogow dheefaan ku haysta oo ganacsi ah wey marka ereyga macnihiisa ama luqaad ku caddayn ama curfibaad ku caddayn ayib aw uhuurin ama waxaad dhihi ereygu macnihiisu wadcan buu ku yahay wacan buu daahir ku yahay fi hada wuu ixtimaalaa macnahaas sheegtay laakiin wuxuu daahir ku yahay oo u badan yahay macnahan aan uu sheegay istawaa macnaa qasad bay noqotaa markay ilaah ku gudato marna waxay noqotaa weeye ee irtafaco markay calaa qaadata nas ku tahay markay mujarada tahayna waa muxtamila markay mujarada tahayna ixtimaal ba ku jira waxayna u badan tahay calaa wartafaca mar waa nas marna waa daahir idan waa inaad kala saarto wixii waxaa matalan la isku hayaa oo laga murmaa xanafiye iyo ii sheege jumhuurtu haweeneyda baaliqada ee caaqilada way ismeherin kartaabay dhaheen xanafiyu markaasu wuxuu i ninka xanafiga ah, imra'aة baaligaة caaqila fayasixu nikaaxuha waa imra'aة baaligaة caaqila yada caaila iyadaa marka weli isu noqon karto xanafigii lafdiga caaqilaad ku dhegin marka waxaad leedahay caaqila waxay noqotaa caaqilaة biاtajriba waa haweeney khibrad leh oo rag la dhaqantay oo maahirada inaad u jeedo inaad u jeedo caaqila waxaa logu adaa bixusni tadbiiriha wa ra'yiha iyo inaad u joogta caaqilat bikhariiza saddexda waa ixtimaashaa wey hebel waa caail waa nin khabiiru biman abwaana oo wax badan soo maray waxaan u joogay dhul iyo dhaayaba leh iyo inaad u waxaa weeye way maamul wanaagsan tahay falsan tahay inaad u waxaa weeye caqli baa ilaahay ku abuuro bini aadamku caqliba waa lagu abuuraaba sideeduba marka wuxuu ku odhanhayaa ka jumhuuriga ee maalikiyada iyo shaaficiya xanaabilada saddexdaa macnuu lafdu caaqil noqdaa caaqilun bilkhariiza ilaahay ummadda uu ku abuuray iska caadiga ah iyo bitajriba iyo bixusni tadbiiri wara'y keed u jeeddaa waa gabar aan weli nin guursanno caaqilo baaliqa ah oo muxuu ahay laakiin muxuu ahaa bikaaro ah wuxuu dhihi horta bitajriba ma horaba ma taqaan ninka jumhuuriga iyo shaaficiga iyo maalikiga xambaliga saas weli horta labada hore waan diiday buu leehay labada hore in gabadha laga helay waa mamnuuc an yatarada lafdu bayna mamnuucin wa musallamin alأwal waثaani mamnuucun buu hi waثaaliثu musallamu nikaaxuna ma asaxaayo oo tajribe caaqila kuma aha xusnu tadbiirna ma laha laakiin waa caaqilaة bikhariza طabciya arisada acigana akirada baa laga helay buu leeyahay jumhuurigu falaa yasixu nikaaxuha qiyaasa cala sakiirati marka lafdigii caaqilka baa lagaaga furay shuucaac labaa lagaa diiday midna waa la ogolaaday kii la ogolaadayna waxaa lagu keenayaa naqdi qaadixu naqdi oo somarta lagu keen waa lagu leeyahay qiyaasa cala sakiira gabadha yarta ee muxuu ahaa weli aan baaliqad ahaynba caqli bay leedahay ay kaga duwan tahay digaagta meesha ordaysa dameeraha socda ay kaga duwan tahay idan keeda yarkaa ma anficin oo nikaaxeedii ma asixin inay isguuriso taweyna sidoo kale isma guurin karto marka waa tafsiil baad gelinaysa aan iskaga tagno walictiraadaatu kulluhaa tarjicu lilmanci aw lilmucaarada ictiraadaadka oo dhan aad soo marteen labaatan iyo dhowrka ama dhowr iyo tobanka aad soo marteen waxay u noqotaa tarjicu lilmanci inaad xukumka diiddo inaad cilada diiddo wasfi ka mida inaad diiddo cilada diidaad diidaysa waxaad leedahay xukunka ma keeni karto ama muairaba ma aha ama waa naaqiso aw lilmucaarada ama inaad bushido ood bushii dibadda a ku keento adilo kaloo burinaysa qiyaas buu ka hor imanaya ka xoog badan asaga ijmac buu ka hor imanaya nas baa diidan faasid اlictibaar wey faasid اlwadci weeye idan qawaadixo dhan waxay noqdeen inaad shaygii aad mancido intaan la dhammaystirinba iyo markii la dhammaystiray dhisidiisi inaad dumiso ood bushi iyo adil kale ku keento intaasay u laabataa markaan gabagabayna marka alqowl bilmuujab iyo mucaaradada iyo qalbiga iyo naqdiga iyo mancigu adiladoo dhan buu galaa intaas alqowl bilmuujab almucaarada alqalb naqdiga manciga kulli adiladoo dhan ayuu galaa kadalika faasidu iyo farqigu isaguna adiladoo dhan ayuu galaa qaybtan dambe hadda munaasabaadka khuseeya unbaa inta badan almuaalaba muaalabadii haddaad marayseen iyo ikhtilaafu daabitka iyo kuwaasaa gooni ku ah gooni ku ah qiyaaska tanbiih buu sheekhu yidhi tanbiihan waa fii taqsiim alqiyaasi bixasabi اlquwati waضacfi waa in yaroo dhib yar waan dul maraynaa dhib malatan waad soo marteen tanbiihan wuxuu u talagalay in qiyaaska uu kuu qaybiyo xagga xoog bannaanta iyo taagyaraanta marka la fiiriyo min alqiyaasi waxaa ka mida maa huwa jaliyu qiyaas jeli oo bannaanka yaal wahuwa jeliguna maa quطca fiihi binafyi اlfaariq waa qiyaaska si yaqiina lagu ogaaday asalka iyo faracu inuusan waxba u dhaxaynin faariq muair inuusan udhaxaynin biyaqiin waynu soo marray ka qiyaas اlamati cala alcabdi fii siraayat اlcidqi cidqigu inuu gudbo xalaad soo marayseen wa qiyaas الsabiyati cala الsabiy muruuhum bالsalaati wahum abnaau sabcin wadribum calayha abnaau cashri siiqada socota waa siiqatu dukuur ama tadkiir weeye wiilash baa laga hadlaya gabdhuna waa lamid haddii marka waa inaad tidhahda faraca iyo asalku faariq ooma dhaxeeyo mu'ahir ah hawshaad anfinaysana aad ku ogaato nafyintaas biqacin aw yaqiin kaas waxaa la yidhahda qiyaas jali waad soo marteen waxaad ku soo marteen qiyaas adarbi al tafiif al tafiif markaanu soo marayna ayib marba hadday marka maskuudka ama farciga asalka xukumka ay ku siman yihiin ama xukumka ciladu ku xoog badan tahay cafwan farca hawshana lagu ogaado biacin biqacin waxaan leenahay waxaa loo yaqaanay qiyaas jali ah ama qiyaas bimacna asli waad ku soo marteen mafhuul muwaafaqana waad ku soo marteen qolyo ka dhigay markaynu soo marna daat alfaad aw kaana fiihi waxaa ahaaday ixtimaalu ضaciif maa quطca fiihi binafyi اlfaariqi waa qiyaas jali ah waxaa kaloo qiyaas jali ah maa fiihi ixtimaal aciif ixtimaal daciifa ku jira farc iyo asalku waxaa tiri way siman yihiin faariqna ooma dhexi ilaa kada kaana ma jiro anfinta aad anfiday in asalka iyo faruc waxba u dhaxaynin yaqiini ma aha laakiin waa male aada u xoog badan ixtimaal ku jirana waa ixtimaal daciif ah waxay ku miaaliyaan neefka indhahala inaan lagu carafaysan karin afan neefka waxaan rabaa cawraaga weershaha ah neefka indhaha aan sibax u arkaynin ama midla neefka asaga alcawraa albayinu cawaruha nabigu wuxuu laguma carafaysan karo hada huwa alasl ka waran neefka indhahala ee damtabee labadabala ma lagu carafaysan karaa haddaan dhana maya qiyaasan cala alcawraa'i waa qiyaas faariq inuusan u dhexayna aan caddaynayna cawrada iyo midda indhahala laakiin farqiga anfintaan anfinay qaci ma aha waxaa dhici karta middan foofta ee xoogo weershaha ah ama indha habeennimada qabta inaan lagu carafaysan karin laakiin tan indhaha damta lagu carafaysan maxaa yeelay maba foofi karto waa la calfiya way buuran tahayba neef indhala ruuxala muxuu ku sameeyaa ama intuu kaxeeyu meel wuxuu geynhayaa doygu ka buuxo oo barwaaqou dhigi markaas afkay qaadaba buuxsan ama intuu lugta ku xidhoba qoolis weeyo waa calfinaya marka ixtimaad daciifa ku inaan kala qaadna alcawra albayinu cawaruha iyo alcamya inaan kala qaadno farqigaasi waa farqi dhici kara laakiin waa daciif mar hadduu sidaaya qiyaaska noocaasna waa qiyaas jali ama fi macna اlasl wamaa siwaaha caqiisada inta aan ka ahayn oo dhan huwa alkhafiy marba hadduusan ahayn binafyi alfaariqi qaطcan ama uun ixtimaal marjuuxa ahayn waxaa weeye daciifa usan ahayn waxaa weeye qiyaas khafi ah qolyaha saddex ka dhigo qiyaas jeli ah iyo mid waadixa iyo mid khafia u qaybiya wa minhum min alqiyaasi waxaa ka mida maa yusama wa lag mid lagu magacaabo qiyaas alcilla qiyaas almacnana waa la yidhahdaa wa huwa qiyaasulcilluhuna maa kaanat fiihi cillatu sariixa waad soo marteen masaliku cilaad ku soo marteen wama abata binasin sariixin aw biijmaacin sariix aad soo marteen ciladiisu ay ku sugnaatay hadda wuxuu qaybinayaa qaybintan dambe waa taqsiimu اlqiyaasi bictibaari almacna aljaamic oo qiyaaskoo la qaybiyey inagoo ka eegayna macnaha isu keenaya asalka iyo farca kii horena wuxuu ahaa qiyaaskoo la qaybiyey inagoo eegayna xagga xoog badnaanshaha iyo agga eh, acfiga eh, mxuu ahaay farqa udhexeeya asalka iyo farca wa minhu min alqiyaasi waxaa ka mida ah qiyaas dilaala waana soo mara qiyaas dilaala wahuwa maa kaana wixii laskaga qiyaas qaataa asal iyo farc bilaazim alcila cilada mid laazimahaya waxaa tihi annabidu waa xaraamun qiyaasan cala alkhamri bijaamici araa'ixa allaazima lisukri ma odhin bijaamici sukri xataa nabidku waa xaaraan inagoo oga qiyaas qaadana khamrada oo maxaa ka dhexeeya khamr iyo nabiid waxaa ka dhexeeya mid walbo ur buu isku mid ah khamrada markaad ursato iyo nebiid markaa ursato waa isku ur baa tidhi urkaa muxuu ka dhashaa marka iskaarka la cilladu maxay ahayd aliskaar iskaarna maxaa laasima raa'ixa iyo ur xuruuf gooni ah xuruufdii baad ka dhigtay cillo ka dhigtay marka waa aljamcu bayn alasli walfarci bilaazim alcilla bilaazimi alcilla horana waan soo misaaliyan u maynaya haddaanan haddaanan khaldamayn w ma kana aljamcu bayn asl wاlfarci biاlahari ay ahar mxuu ahaaye alcila raadkii cilada ka dhalanayay ayaad ku jamcinaysa raadkana waa inaga soo marray kusoo miaalinay dembiga aan kusoo miaalinay oo muxuu ahaa matala alqatlu biاlmuaqal iyo biاlmuxadad shay midaanle in wax lagu dilo iyo shay afle in wax lagu dilo waa isku mid baa tiri xagga dembiga ruux muslim haddaad ceeje la dhigtood ku disho iyo haddaad toorri af badan werix ka siiso ku dhinto soo labadaba aaim ma tihid haabaad tidhi mid walba waa aaim haddaba waa la qisaasi baad tihi cilada waxaad ka dhigtay alcila almushtaraka bayn alasli oo ah alqatlu bilmuxadad wa bayn alfarci oo ah alqatlu bilmuaqal waxa midaanta leh waxaad ka dhigtay bijaamic اlimi fii kuli minhuma baad tihi imi xaggee ka dhalanaya atliga camdiga cudwaan dembigu ka dhashaa lanno qatliga khadaa dembi ma lahayn maadaama qatliga camdiga cudwaaniga cilada ah aad ka leexato oo tiri bijaamici اlimi fi kuli minhum waxaad ku jamcisaa asalkii farci biahari اlcila cilada wax ka dhasha oo dembigi ah waad soo martay waxba kaga noqon maayo aw fa bilxukmi ama waxaad ku jamcisay asalkii farci xukma acila xukma acila ad ku jamcisay ayb <coughs> waxaa tidhi maalan ninkii wax ku dila hay miidaan cafwan ninkii jamaacad dila cafwan jamaacaddii ruux disha waaxida waa loo qisaasi baa tidhi hadday toban nin hal nin dilaan waa loo qisaasi qiyaasan baa tidhi maxay tahay calaa qaati mxuu ahaayey lwaaxidi hal nin hadduu nin dilo looma qisaasen haa koox hadday nin dishaan waa loo qisaasi bijaamici wujuubi diyati fii kulli minhuma mid walba haddii la cafiyo maxaa ku waajibi laha baa tihi diyo ninkii nin dilay haddii la cafiyo diyo ayaa ku waajibaysa toban nin hadday nin dilaan oo la cafiyana maxaa laga qadi lahaa mag magtuna waa xukum ka dhasha <laughs> khadle ka dhasha wey marka haddaad xukumka ku jamciso iyo haddaad aar ku jamciso iyo haddaad laazimulcilla ku jamciso waxaa loo yaqaanaa qiyaasu addilaala wa minhu min alqiyaas waxaa ka mid a ah ma yusam wayusam cafwan wayusama ma kaana fiihi اljamcu binafyi اlfaariq qiyaasa fi macna اlasli kii hore dib ogu noqday kii hore qiyaasa jeliga ahaa yuu magaciisa haddana soo celiyey wuxuu ihi wayusama waxaa lagu magacaabaa ma kaana fiihi اljamc qiyaaskii layskugu keeno binafyi اlfaariqi inuusan jirin wax u dhexeeya asal iyo farc qiyaasan baa leeyahay fii macna اlasli shaafici baana magacaa bixiyey waa qiyaas asalkii macnihiisa leh falaa taqul lahuma ufin iyo laa tadrib waa isku mid adiyadii unbaa labaduba laga hadlahaya wallahu aclam